bismillahi raxmaan raxiim kulan wacno wanaagsan saaxiibyaal idilkiin meel walba ood joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiya ee magaalada muqdisho mar kale wacan saaxiibayaal waa barqa arbacaha taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labaad ee februari sanadku waa labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka ogaal haddii ala yihahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya dagaal xooggan oo weli ka socdo toddobaadkii labaad magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey magaaladaasi ayaan idiin hayna beesha caalamka oo baaq adag u jiidaysay dhinacyada ku dagaalamaya magaalada laascaanood iyagoo ugu baaqday inay joojiyaan diriirta khasaaraha badan dhalisay madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida etoobiya oo xukuumaddiisa sheegay inay ku guulaysatay xakamaynta weerarada ururka al-shabaab oo ay ku qaadi jirtay deegaanada maamulkaas qodobada koload maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya cudur aan hore loo arag oo dalka equatorial geniya ku dilay ku dhowaad toban qof iyo duufaanta new zealan oo tiro hor leh ku lahaysay dalkaasi new zealan qodobadaas iyo dabcan wixii hor inugu soo korreyntaenu barnaamijka ku guda jirna ayaad ku dhegaysan doontaan kama marna xubnihii joogtada ahaa oo aad barnaamijka kaga barateen ee oo u diyaar garooba dhegeystiga barnaamijkeena ogaal markaad bilaashmoodeenulbadgool ku jira maaha macdan buu dushee taala qiimiga in badan leere nafadaad bilaashmoodeen dulbadgool ku jira maaha nafadaad bilaash moodeen gurbadoon ku jira maaha macdan buu dusheeda taala cilmiga inbaandeere erigay haddaanbooyo haddii aan baroor dhiiqo keligay haddaan dooyo haddii aan baroor dhiiqo baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan soco baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan keligay ataanboy haddii aanba hordiiqo keligay ataanboy haddii aanba hordiiqo baaqayayla garan doon waxanahay bukaan soon baaqayayla garan doon waxanahay bukaan soon

bar waxaa iskale geedka beeyada muxurland waxaana wakiil ka ah jaamac marka soo haray waax mise waax waax waxaa iskale jiclan waxaana wakiil uga ah qorane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriya fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iska leh garaslan waxaana wakiilka ah madkerow jibsiga soo haray ribic mise ribic ribic waxaa iska leh mukaylan waxaana wakiil uga ah calasow ribacaa soo harayna waxba nooma galee naga siiya maqan maayo qaybtii dawacada allow cadaalad ma u qaybinay waar dee qaybta noocani maxay ahayd kan joog adiga kuma jirtid sayd bursi waa kan soomaali indhahan u yeelay ya saluuga iska dha nin seexday iyo nin soo jeeda isku si wax looguma qaybiyo horaa loo yidhi ninka seexdaa siciidiibu dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshee iska dhaafa saluuga aan mudnaado maalkanay sii magacnayan waayin waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaha tanoo kale arkay waayahay markale kale waxaana wanaagsan saaxiibyaal barqaa wanaagsan ayaan idin leenahay aan ku bilaabnay barnaamijka ogaal asxaanoodda gobolka sool ayaan ku bilaabeynaa xalay waxaa bilowday dagaal markale qarxay kaas oo u ciidamada deegaanka ee hubeysanaya sidoo kale ciidanka somalilan weli duleedka bari ee magaalada sinacyada ayaa isku hor fadhiya saacadba saacadda xigtana dagaalka ayaa sii xoogeysanaya iminka wax dagaal toosa ma jiro sida wararkan laascaanood ka heleyna ay sheegayaan laakiin weli waa lays horfadhiyaa waxaana mararka qaar dhexaya madaafiic ay dhinacyada dagaalamaya ay adeegsanayaan laascaanood qeybo kamidana ah madaafiicdaas ayaa ku dhacday khasaare kala duwan ayaa jira oo u dhexeeya ama kala gaaray baa dagaalamay iyo sidoo kale dadka shacabka ah ee ku sugan magaalada laascaanood laascaanood maalmihii u dambeeyey dadkii ugu badnaa ayaa ka barakacay waxayna bariga iyo duleedka koonfureed ee magaaladaasi ay u barakaceen deegaano ay halkaasi noloshooda ku badbaadinayaan magaaladaas ayaa u muuqata mid haawanaysa ganacsiga dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo dhammaanba isu socodka magaaladaas ayaa xayirmay wax ka badan laba toddobaatan iyo markii dagaalka tooska u qarxay ku dhawaad konton maalin ka hor ayay ahayd markii kacdoonka dadweynuhu uu bilowday oo uu ka bilowday dad lagu laayay laascaanood ama lagu dilay tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyana waxaa sii kordhayay qalalaasaha laascaanood oo markii dambe gaaray dagaal toosa ah u dhexeeya ciidanka somalilan iyo sidoo kale ee dadka deegaanka ah ee hubeysan wakiilada beesha caalamkuna waxa ay eh, fadhigo waa wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay warbixin ay soo saareen ay ku sheegeen in si deg dega ah loo joojiyo colaada u dhexeysa ee eh, dadka deegaanka iyo sidoo kale somalilan ee halkaasi ku dagaalamaya baaq wadajir ayayna soo jeediyeen waxaana beesha caalamku ay sheegeen in loo baahan yahay in eh, si deg dega ah colaadaasi loo joojiyo xubnaha fadhigooda uu yahay muqdisho ayaana warkan soo saaray beesha caalamku waxay shaaca ka qaaday in si xoog leh ay u cambaareyneysa marka hore sii socoshada dagaalka laascaanoodkaasi oo sababaya dhimasho horleh iyo dhaawac hor waxayna sheegeen in loo baahan yahay in wadahadal lagu dhameeyo wax kasta oo u dhexeeya dhinacyada saaxiibada beesha caalamku si aada ah ay u cambaareynayaan rabshadaha sii socda ee magaalada laascaanood waxaan walaa xoogan ka muujinaynaa wararka la xiriira abaabulka xoogan ee hubeysan ayaa lagu yiri war qoraal ah oo war-saxaafeed ah oo kasoo baxay beesha caalamka sidoo kale isla beesha caalamka warkeeda qoraalka waxa ay walaaca ugu muujinaysaa ayaa layidhi duqeymaha ka socda magaalada laascanood kuwaas oo ay ku waxyeeloobayaan ama ay ku barakacayaan shacabka soomaaliyeed ee laascanood ku sugan waxaan aada uga walaacsannahay duqeynta loo geystay kaabayaasha dhaqaalaha ee rayidka taas oo sababtay waxyeelo iyo barakac baahsan waa in si deg ah loo joojiyo weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale kasoo baxay beesha caalamka wakiilada beesha caalamka soomaaliya ayaa mar kale ku celinaya baaqooda inay xoojinayaan in la joojiyo dagaalka ka socda laascanood waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyada in ay u hogaansamaan awaamirta xabadan ay joojiyaan ayaa lagu yiri qoraalka warka kasoo baxay beesha caalamka war-saxaafeedkan beesha caalamka ay soo saartay waxaa si wadajir ah u soo saaray ayaa layiri howlgalka ee kala guurka midowda afrika ee soomaaliya ka howlgal ee admis belgium canada denmark jabuuti midowda yurub eu ethoobiya finland faransiiska jarmalka wargoboleedka igaad ireland talyaaniga jabaan kenya boqortooyada sacuudi carabiya holland norway ururka iskaashiga dalalka islaamka ee magaciisa loo soo gaabiyo o i c dowladda ruushka suudan sweden switzerland turkiga uganda boqortooyada midowda yurub ee britain iyo dowladda mareykanka iyo sidoo kale qaramada midoobay haddaba dadka reer laascaanood ama dadka deegaanadaasi degan waxay ku adkaysanayaan in ay iyagu ay doonayaan in ay noqdaan deegaano xur ah ama ay ku biiraan soomaaliya inteeda kale ama ay noqdaan maamul goboleed gaara ah oo madax bannaan sidai horey u jiri jirtaba oo ah hadda ka hor loo abaabulay maamul oo state la oran jiray kaas oo allah u naxariistay madaxweyne mar uu ka noqday mm, cali khaliif galeyr oo mar soo noqday ra-iisul wasaarihii hore ee dalka wixii intaas ka dambeeyana deegaanadaas waxaa jiray abaabul iyo kacdoon dadkaasi ay ku danaynayaan inay maamul gaara ay ah yeeshaan haddaba caaqil cabdirasaaq maxamed xasan faalug waxa uu yahay afhayeenka odayaasha beelaha deegaanadaasi ku sugan maraan waraysi la yeelanana waxaan wax ka weydiinay ugu horeyn xaaladda laascanood waxaana uu markixiga uu sheegay in reer laascanood ay ka go tahay in ay iyagu ayahooda ay ka tashtaan isagoo wariyeen xasan maxamed xuseen warramay waxauu yidhi aniguna waa kusalamaya adiga iyo bahda radio kulmiye waa idin salaamayaa aad iyo aada salaan kabacdi alxamdulilahi rabbilcaalamiin arintaa iyada ah ee ka socotay gobolka sool muddadii hadeer labada wiig hadda ku dhow iyo intii ka horeysayba oo ilaa hadeer aan malaynayo afartan iyo sagaal maalmood weeye maanta intii dhibaatadu marba nooc ha ahaatee ay ka socotay gobolka intiisi ay ugu baxayd waxay ahayd labada weliba ugu dambeysay arintaasi inta qura kuma ekayn muddo dheer bay soo soconaysay oo shan iyo toban sanadooda oo nimanka somaliland ay gobolka joogeen waxay ahayd arrinta markii hore inay dadka ishuuga alloo laayo Eh, wax dilayna aan la arag lana sheegin eh, maalin badeed bay soo socotay kacdoonkan ugu dambeeyey waa ka afartan iyo ilaa cashuu soconaya eh, wuxuu ku bilowday dilkii caadada u ahaa dadka oo laga geysan jiray gobolka waxaa ka bilowday kacdoon dhallinyaro iyo bulsho ka qiiraysan wixii dhacay oo si silmiya ku muujinaya xumaashaha ay ka xun yihiin dhacdooyinkale taba joogga ah ee gobolka ka dhacaya eh, waxaa loogu bedelay eh, xabad xabad nool nool waa lagu dilay waa lagu dhaawacay waa lagu barakadiyey waxaanu qabanay guddi baanu samaynay waxaanu damcnay inaanu arrinta wax ka qabanno guddigayadii waxaa loo beegsaday si gaar ah waxaan loo diiday inaanu kulan isugu nimaadno alayso taagay kulamadii waxaa la xirtay meelihii arka ahaay oo lagu shiri jiray waxaa bilowday waxaanu waddo kastaba aanu marnay shirkii baa noo qabsoomay muddo bil ah buu soconayay shirkaasi simadii baa isugu yimi waxgaradkii culimadii dhammaan waa lasoo galay maalintii baaqa loogu talagalay in la jeediyo war saxaafadeedka shirkana lasoo gebagabeeyo nimanka somaliland aroortii shantii iyo markii subaxnimo waxay kusoo qaadeen magaalada weerar iyagoo aan una kala hadhin waxna ula hadhin xitaa waxay soo diyaarsadeen shabaqlayaashii ay dadka qaraabada iyo waayeelka iyo waxgaradka iyo gujra ku guri lahaayeen bay soo diyaarsadeen oo xagga dambe utaagnaa taagnaa arrintaasi maalintaa bilaabatay waata maanta maraysa sagaalka maalmood waata maanta maraysa wixii ka dhashay sagaalka maalmood wax hawl yar maaha waxaynu hadeer wakti badan kusoo koobi karana maaha waa arrin brograamo u baahan in laga dhabto maxaa dhacay maxaa dhacay waxay geysatay dhimasho ay geysatay dhaawac aan tiro lahayn waxay geysatay burbur magaalo waxay geysatay barakac aan meella loogu aaba yeelin burburkaa magaalada hadday tahay meherad iyo hadday tahay masaajid iyo hadday tahay cusbitaal iyo hadday warshado yaryar ahayd dhammaan waa la tukay waay magaalada dadkii deganaa waxaa ku hadhay waxaa la odhan karaa two percentii baa ku hadhay su-aasha dhibaatada magaalada ku dhacday waa mid aynan haddeer soo koobi karan waayahay maalmo ayuu socdaa dagaalku marka maalin welibana khasaaruhu waa uu sii kordhayaa marka ilaa hadda ma haysaan eh, khasaaraha rasmiga ah ee ilaa iyo hadda tirakoob ahaan lahayo adeer annaga kuwa somaliland ma hayno eh, eh, tirakoobkooda umana tagno mana wareysano laakiin annaga khasaare badan baa baa dadka gaadhay oo dhimasho iyo dhaawacba leh oo aynan hadeer de odhan karin hebel iyo hebel u baahan haddaad xaqiiqa raadis u baahan tihiinna wixii oo bismidkii aanu idiin haynaa tirada mayno sheegi kartaa oo dhimashadii dhaawac hadda intay laeg waxaa waxaasoo dhanba ka daranba dhibaatada ay geysteen oo haddana ummadda ay argagixiso ku tilmaamayaan oo leeyihiin argagixisaanbaanu la dagaalamaynaa iyagaa argagixiso ah iyagaa ummadii barakiciyey iyagaa shan iyo toban sannadood dadka si qarsoodiga u laynayay iyagaa haddeer qarsoodigii intay ka bareereen si toosa u laynaya iyagaa haddeer si cadowtinima ku jirto oo bini-aadanimada ka baxsan u duqaynaya magaaladii marka waxaanu odhan karnaa annagu argagixisada dhabta ah oo u baahan adduunku inuu il gaara ku eego inay yaga tahay waxaan xog haynaa in maalmihii ugu dambeeyey madaafiic xoogle lagu garaacayo magaalada gudaheeda inta uguba dadkina waa ay barakaceen marka guryahay ku dhacayaan madaafiicdu ma ma kuwo maranba oo aysan cidi joogin horta waxaa maqbuul sheegayaaba xalay awel maalin bay ahayd xalay waxay ku dareen habeennimadii bay ku dareen dagaalkii habeensideedii habeennimo bay kusoo bilaabeen madaxsixda kusoo bilaabeen magaalada laakiin magaalada waa la degan yahay oo dad naflihii ma degana dad aada u yar baa degan maalmihii hore oo dadku deganaa dee dad badan baa ku dhintay oo ku dhaawacmay guryihii madaxsixdu ku dhacaysay haween baa ku dhintay caruur baa ku dhimatay dad waayeel oo guryaha yaalay oo baa ku dhintay kuwa xanuunsanayo oo guryaha jiifay baa ku dhintay cusbitaalka cusbitaalladay eh, ku dhinteen dan eh, dad eh, lagu dhistay abadaha waaweyn lagu dhistay cusbitaalka weyn baa kamida dad baa ku dhintay ku dhaawacmay ilaa dhowr iyo toban masbax bay ku dhifteen cusbitaalka gargaar la yidhaahdaa kamida dhakhaatiir baa ku dhimatay waxay laayeen baxdii caafimaadka iyo ambalaasyadii dhaawaca gurayay bay laayeen oo intaasoo qof oo dhaawaca yeeshay Eh, waa arin waa arin aan kulle ma maqal meela ka dhacday adduunka cadownimada intaa leeg oo ay ay ku dagaalamayaan oo marna ay leeyihiin oo wax walba uga sii daran ay leeyihiin waa argagixis taasaa wax walba ka sii xun eh, adoo dhibkii u geysanaya haddana inaad luuqad aad ku banaysanaysid dhibkooda aada la timaado way eh, hadda halkee la kala joogaa ciidamada deegaanka halkay joogaan kuwa ciidamada somalilan halkay ku sugan yihiin ciidamada somalilan way ka baxsan yihiin magaalada koonaheeday joogaan qorahaasaa laysku haystaa ciidamaduna ciidamada deegaankana waxay joogaan inta magaalada unbay ku jiraan iyaguna magaalada koonaheeday joogaan magaalada dad badanaa ka barakacay marka halkey aadeen oo hadda ay ku sugan yihiin oo inoo sheegi kartaa waa la sheegi karaa maaha meel mucayina ma jirto oo laleeyahay meel heblay joogaan in alla inta deegaanka oo gobolku ka kooban yahay hadday tuulo tahay iyo hadday degmo tahay iyo hadday ceel tahay hadday reer baadiye lala dego tahay oo reer waliba hadduu reer miyi ahaa uu de iska fadhiistay intaasay u kala qaybsan yihiin dhibaatooyinka kaga sii dhacay oo haya waa hoy la-aan waa biyo la-aan waa caafimaad daro waa cunto xumo waa iyadoo xitaa ay e, baalo hoose cuneen dad fara badan oo kamid a ah, e, dadkii dadkii barakacay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrintan ka hadlay baaq diray waxa uu sheegay in loo baahan yahay intaysan dadku dhammaan in miiskooda hadalka in laisku yimaado ay aad u wanaagsan tahay marka soo idiima muuqata idinku in aanan qori caradii xal lagu keeni karin oo miiskooda hadalka in laisku yimaado ay mudan tahay eh, adeer anagu ma hayno eh, anagu nabadgelyada ninka ninka ninka colaada abuuraya nabadgelyadana ee laga rabaa laga in wax nabadgelya laga doonayo annagu xabad xidib mayno weerarna ma nihin duulimaad ma nihin eh, waxaanu nahay difaac naftayada iyo maalkayaga Eh, bal iyo cirdiga iyaga ayaanu difaacanaynaa eh, waxaa la rabaa ninka eh, madaxweynaha soomaaliya waa soo dhaweyneynaa hadalkiisa iyo iyo taladiisaba laakiin madaxweynaha waxaanu leenahay dee la hadal nimanka kan hadday wax kaa maqlayaan xabadda ha joojiyeen meel laga wada hadli karana ciidankooda ha geysteen waayo ciidanka ishor fadhiyo oo dhagxaanta hadday isku soo tuuraan uu isgaadhayo nabadgelyo kama dhalan karto taa nabadgelyada taa laguma eh, iyo xabad joojinta laguma xaliyo nabadgelyadana waxa ugu horeeya xabad joojinta xabad joojinta marka la helaa nabadgelyada loo gudbi karaa taana waxaa mas uuliyaddeeda ugu horeysa ay tahay in la sameeyo in ciidanka horta meesha laga qaado oo laga fogeeyo magaalada taasaa bilow u ah annaga maaha shuruudaanu ku xidhayno laakiin waa sistamka nabadgelyada iyo xabad joojinta ay u dhacaan ugu dambeyn waxaa sawir guud naga siisaa sida ay caawa tahay xaaladda lascanood xaaladda lascanood haddeer xabada dhici mayso laakiin anytime bay iska bilaaban kartaa ama habeen ha ahaato ama maalin ha ahaato wax kantaroolan oo gacanta lagu hayo maaha iyagaana soo bilaaba inta badan oo de markay soo ridaan ciidanka deegaankuna waa u jawaabaya oo waxaynu odhan karno ku dami karno oo ku seexan karno maaha laakiin haddadan aan kula hadlayo xabada dhici mayso waayahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa caaqil cabdirasaaq maxamed xasan faalug isagoo laascaanood ku sugan ayuu inoo waramayey aayaha iyo mustaqbalka dabcan deegaanadaas eh, ayuuna ka warbixinayey iyadoo ay xusad mudan tahayna in dagaalkaasi weli uu taagan yahay oo dhinacyada ciidanka hubeysan ee deegaanka iyo ciidanka somalilan weli ay is horfadhiyaan markana wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud aweys ayaa waxa uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey howlgallo saacadihii ama maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda ay ka fulinayeen deegaano ka tirsan mudug shabeelada hoose oo ay sabiib iyo canola ka tahay waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya halkaas ay ku dishay eh, xubno ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kale wasiirka warfaafinta waxa uu faahfaahin ka bixiyey sida ay howlgalaan shirkadaha dalka iyadoo awaamirtii lasoo saaray ay ahayd in dadka eh, simikaarada la siinaya la hubiyo uu sii adkeeyey dhinaca kalena ee eh, xukuumadu ay ku amartay shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka jira inay dhammaan iswici karaan oo simikaarada dalalku ay eh, isku furnaan doonaan arrimahaas oo dhan ayuu wasiirka warfaafintu faahfaahin ka bixiyey isagoo ku horumaraya ee howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo xubno la dilay waxaana uu yiri iyadoo siyaabsame ulu socdaan howlgallada ka dhanka khawaariijta ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud waxa uu ugu baaqay shacabka soomaaliya in qofkiiba uu hal doolar ku darsado barnaamijka difaaca dalka iyo xoraynta dalka lagu xoraynaya khawaariijta tallaabadan uu madaxweynuhu ku dhawaaqay ayaa loogu talagalay in lagu dardargeliyo howlgallada lagu ciribtirayo khawaariijta iyo in shacabka fursad loo siiyo inay mar kale door weyn ku yeeshaan howlgallada iyadoo awalba ay shacabku qayb ka ahaayeen howlgalladii militari ee socday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdibare ayaa isna magaalada muqdisho kulan kula yeeshay guddoonka gobolka banaadir guddoomiyaasha degmooyinka gobolka taliyaasha ciidanka booliska qaranka ee kuwa gobolka iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee gobolka banaadir kulankaasi waxaa ra-iisul wasaaruhu uu ku booriyey madaxdaasi inay dardar geliyaan howlaha nabadgelyada iyo xasilinta magaalada muqdisho lana yimaadaan qorshayaal cusub oo laga hortagaya khawaariijta nafalcaariga ah ee lagu soo jebiyey goobaha dagaalka ee gobollada kala duwan ee dalka mas-uuliyiintaasi ayaa wasaaraha u ballanqaaday inay labanlaabi doonaan howlahooda lana imaanayaan iskaashi iyo wada shaqayn lagu xaqiijinayo in laga miro dhaliyo amniga magaalada muqdisho dhanka kale sidaad la socotaan guddiga qaran ee la dagaalanka lacagdhaqida ee ka hortaga maalgelinta argagixisada national anti money laundering and combating terrorist financing committee namlek waxaa shalay taariikhdu markay ahayd afariyo tobankii bishii februari ee soo saareen qodobo lagu xoojinayo dagaalka lagu ciribtarayo khawaariijta qodobadaasi oo toban ka koobnaa ayaa waxaan ka xusi karnaa laba ka mid ah sida in dhammaan shirkadaha isgaarsiinta adeegyada lacagaha mobilka laga dalbaday in ay diiwaangeliyaan macaamiishooda cusub ugu yaraanna inay sawiri faraha ka hayaan macmiil kasta oo loos furayo simkaad cusub kuwa horuu haysteena la siiyey muddo sagaashan maalmood ah in lagu diiwaangeliyo si waafaqsan qodobka shanaad sharciga ka hortaga lacagdhaqida ee maalgelinta argixisada qodobkale ugu muhiimsana waxa uu ahaa in muwaadiniinta soomaaliyeed lagu wargeliyey inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta khawaariijta gaar ahaan dembiyada lacagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada lacagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada labaad iyo saddexaad ee sharciga ka hortagga lacagdhaqidda iyo maalgelinta argagixisada isla arrimaha amniga iyo la dagaalanka argixisada aan ku jirnaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxay qorshaynaysaa in dib loo furo dugsigii tababarka ciidamada korilow oo ka mid ahaa dugsiyadii lagu tababari jiray ciidamada qaranka ee soomaaliya balse ku burburay dagaaladii sokeeya intii ay jireen waxaa jiray qorshe ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya saraakiil ka socota admis iyo britain oo booqday degaankaasi si ay qiimeyn ugu sameeyaan goobtaasi iyo qorshaha dhismaha ee la doonaya in dib loogu furo xaruntaasi oo faa'iido u yeelan doonta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee qaarkood dibadda lagu tababaro qaarkoodna gudaha soomaliya lagu tababari doono hay-adda sirdoonka ee nabad qaranka nisa ayaa waxay uga digtay ganacsatada inay ka fogaadaan marnaba aanay u hoggaansamin amarad khawaariijta ku doonayaan inay ku boobaan hantidooda kadibna hantidaasi loogu isticmaalo gumaadka shacabkan waxba galabsan ciise waxay ka warhaysaa in khawaariijta ay isku dayayaan inay u yeeraan ganacsatada gobolka shabeellaha hoose waxaa sidoo kale hay-adda nabad sugidda ay shacabka soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan xarumaha khawaariijta ama goobaha ay ka howlgalaan maadaama ay bartilmaameed u yihiin howlgallada socda ciidamada qaranka ay wadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay guulo hor leh ka soo gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada howlgal ciidamada sneda ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka mudug waxa ay ku dileen ku dhowaad ka tirsan khawaariijta iyadoo tiro kaloo badan halkaasi lagu dhaawacay waxaa kaloo ciidamada u suura gashay inay la wareegaan deegaano hor leh oo ay ka xoreeyeen cadowga ciidanka qalabka sida iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa iyana howlgal kale waxa ay ku dileen sideed iyo toban khawaariij deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya khawaariijtan waxay qayb ka ahaayeen koox ka tirsan khawaariijta oo markii hore ku jabay weerar ay doonayeen inay ku qaadaan xero ciidamada s n a ay ku leeyihiin deegaanka sabiid dhanka kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howlgal waxa ay ka fuliyeen gobolka mudug waxayna gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo khawaariijta ka mid a ah oo magaciisa la yidhaahdo salmaan daadir oo dhanka kale madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka dagaalqabaha ayaa la qabtay xilli uu gaari ku waday waxyaabaha qarxa iyo dawooyin isla howlgallada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo oo kaashanaya daraawiishta galmudug waxay khawaariijta kala wareegeen deegaano ku yaala dowlad goboleedka galmudug howlgalkaasi waxaa ciidamada s n a ay ku dileen ku dhowaad konton xubnood oo ka tirsan khawaariijta arxanka daran ee al-shabaab dhinac kalena ciidamada qalabka sidaa waxa ay fashileen weerar khawaariijtu ay ku soo qaadeen degaano ka mid ah gobolka jubbada hoose oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland weerarkaasi waxaa khawaariijta looga dilay ilaa iyo toban khawaariij ah guud ahaan howlgallada hol ka dhacay waddanka toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa khawaariijta looga dilay in ka badan laba boqoloo qof waxaana xusid mudan in howlgalladaani ay ka dhacayeen ilaa iyo afar eh, dowlad goboleed sida jubbaland koonfur galbeed eh, hirshabeelle iyo weliba eh, galmudug dhinaca ajendooyinkale marka laga soo tago amniga waxaa ka mid ah in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu soo gebagabeeyey safar uu dhowaan ku tegay dalka talyaaniga halkaasoo kulamo kula yeeshay madaxda dalkaasiuu ka mid yahay madaxweynaha dalka talyaaniga wasaaraha talyaaniga waxaana madaxweynaha wafdigiisa intii halkaasi ay joogeen ay la sameeyeen wadahadallo eh, wasaarado iyo hay-ado badan oo dalka talyaaniga ka mid ah eh, waxaa kaloo madaxweynuhu uu ka qayb galay shirka ifad oo ah urur caalami ah dhinaca cuntada qaabilsan kaas oo shalay oo lagu soo gebagabeeyey dalkaas talyaaniga somaliyan looga cafiyey deemihii lagu lahaa ee eh, xubinimada dhinaca duulimaadyada waxaa dhowaan shirkadda diyaaradaha ee fly dubai oo laga leeyahay dalka isultanka imaaraadka carabta ay bilaabi doontaa duulimaad maalinle toos ah oo muqdisho ah ilaa iyo dubai waxaa duulimaadyahaasi ay rasmi ahaan u bilaaban doonaan haddii la yidhaahdo sagaalka bisha soo socota ee march waxaana la rajaynayaa in saddex bilood kadib lasii kordhin doono duulimaadyadaasi oo wax weyn ka tari doona xiriirka dhaqaale ee iskaashiga labada dal ugu dambayna hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa soo dhowaysay tallaabada iyo shirkadaha isgaarsiinta ku hirgeliyeen heshiiskii isku furista adeega qadka telefoonka ay bixiyaan waxaana heshiiskaasi oo lakala seexday dhammaadkii ka hirgeliyey qayb ahaan shirkadaha kale ah hormuud somtel amtel somlink golis iyo telsom iswixitaankani waxaa damaanad qaaday hirgelintiisa hay-adda isgaarsiinta qaranka iyadoo fulinaysa dhammaan shuruucda iyo xeer nidaamiyayaasha kusaya arrintan ujeedka laga leeyahay adeegan waa sidii shacabka loogu fududayn lahaa adeegyada isgaarsiinta dalka loona dheerigelin lahaa tartan ku dhisan adeeg iyo qancinta macaamiisha kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka rafaafinta xukuumadda soomaaliya daawud aweys wuxuu faahfaahin ka bixinayay shir jaraa'id oo goor uu qabtay howlgallada ka dhanka al-shabaab oo ay dowladdu fulisay sidoo kale arrimaha la xiriira shirkadaha dalka iyo abamaradii dowladda soo baxay ayuu faahfaahin ka bixinayay iyo arrimo kale oo la xiriira duulimaadyada dalka sida shirkada eh, ama diyaaradaha eh, ama duulimaadyada aan iraadahe imaaraadka carabta ee magaalada dubai iyo muqdisho oo dib loo furayo ama dib loo aas-aasayo weli saaxib yaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waayahay dhegeystayaal weli ogaal ayaad maqlaysaan markana dowladayaanka soomaalida ayaan aadaynahay madaxweynaha dowladayaanka soomaalida mustafi maxamed cagjar ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay ka guuleysatay xakameynta weerarada ururka al-shabaab ay ku qaadi jireen deegaanka dowladayaanka soomaalida kulan baarlamanku ay lahayeen kadib ayaa madaxweynuhu ka hadlay halkaas wuxuuna faahfaahin dheeraada ka bixiyey sida looga guuleystay al-shabaabka weerarka ku ekeyn jiray deegaanada dowladayaanka soomaalida dhinaca kalena waxauu ka hadlay qalalaasi qowmiyadaha Soomaalida iyo Canfarta u dhexeeya oo ka taagnaa gobolka City lixdii biloodee lasoo dhaafay waxaa natiijo laga soo hoyey sugidda amniga iyadoo deegaankeennu ku suntan yahay nabad iyo xasilooni dhanka la dagaalanka argagixisada guusha laga soo hoyey dagaalkii al-shabaab waxay tilmaamaysaa awoodda hay-adaha amniga ee dhanka sirdoonka iyo xugaanka iyo awoodda ciidamada deegaanka markii ay fashilantay iskudaygii ahaa in gudaha ay soo galaan al-shabaab ay qorsheenayeen fashilaadaas ku dhacday waxay keentay in boqolaal ciidan ah ay isku dayaan in la soo geliyo deegaanka iyagoo soo dedejiyey qorshayaashii u yaallay taasna waxaa si geesnaba uga jawaabay ciidamada deegaanka sida aad la socotaan oo kaashanaya shacabkooda shacabku waxay si buuxda u diideen fikirka al-shabaab waxayna dhiigooda maalkooda iyo maskaxdooda u hureen difaaca deegaankooda iyo dalkooda haddana waxaa la sii wadaa feejignaanta si looga hortago xagardaamooyinka al-shabaab iyadoo lagu guulaystay in la xakameeyo dhibaatadooda ku ekaato iskudagii ay soo qaadeen ee hore oo keliya sixidda nidaamka cadaaladda oo gordolooyin badan ka jireen adkaynta nidaamka ku-shaqaynta iyo isla xisaabtanka koruqaadidda dakhliga iyo dhammaystirka iyo kashaqaysiinta mashaariicda horumarka dhibaatooyin maalmahan dadku sheeganayeen baa jiro soo baxay meesha q fara badan oo jira iyo wax fara badan oo ka jira waan waan intaan hoos u eegno xafiiska nabadgelyada hadii wax ka jiraan hoos in loo eego haddii kale oo migrationka ay tahayna hoos loo eego waa arrin mar walba taagnaan doonta oo cabashadu maadaama ay tahay wax dad fara badan ay dul joogaan way iman kartaa maalmahan baan runtii lagu soo yeedhay sidii isbedelka lagu sameeyey meeshaas marka dareen yaro waxyaala yaro dhibaatooyin jira waan qabnaa laakiin bal aan si fiican u hubsanno xildhibaanada ku mahadsan yihiin inay soo jeediyaan arrinta wax laga qabto mudnaanta dumarka iyo kaqaybgalka fagaarayaasha kala duwan nabadgelyada gudiyada kale sideeda in loo qaato dhaarashin ahaan waa hundred percent waan raacsannahay aadna waan u riixaynaa dhawaanaha heer deegaan iyo meelihii kale lasla qaatayba isbedelaakan jiri doonaan qabnaa haddana laftigeeda go-aankana wuxuu ahaa wixii banaanaada ee cusbaada in haweenka gaar ahaan baarlamaanka laga qaado muxuahaysiidyada oo la dhiirigeliyo inay shaqooyinkan galaan arrimaha galbeedka city diyaargarow fiican iyo difaac fiican labada waa la sameeyey shacabka aga kasoo soo jeeda madaxdhaqameedka siyaasiyiinta cid walba way ogtahay waxa iska bedela aga dacayaadka social media dhulkii degmooyinkii la bixiyaba haddana dib loo qabsaday waa dacayaad social media eh, laakiin xaqiiqadu waxa weeye eh, hundred percent degmada daymeed ee xagga qaraf oo kale way sugan tahay ammaankeedii madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida mustafe maxamed cagjar ayuu ahaa oo kulan ay baarlamaanka dowladeegaanku ay lahayeen kadib xaaladaha deegaankiisa ka warbixinayay saaxiibyaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaale markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada saaxiibayaal xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan xubintan sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saaca ee lasoo dhaafay lagu hadalhayay baraha bulshada wadajir xubinta waxaa idinkula socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo anigoo ah luul maxamuud aadan markaana aan ku hormarno dhanka hadalhaynta ifraaxee baraha bulshada saacadihii lasoo dhaafay waxaa aada loogu hadalhayaa tartanka yurub ugu xiisaha badan ee champions leaga kaas oo xalay dib usoo laabtay wareegiisa lix iyo tobanka kulamadii xalay laga ciyaaray waxaa qayb ka ahaa kulan dhex maray kooxaha a c milan iyo tottenham kooxahan ayaa waxa ay ka kala socdaan dalalka talyaaniga iyo ingiriiska tottenham ayaa waxay u martisay a c milan garoonka sansiro ayuu kulankani weyn ka dhacay AC Milan ayaana xalay hal goolii eber ku badisay goolka qura Milan waxaa dhaliyay xidiga lagu magacaabo Dias bilowga ciyaartaba daqiiqadii toddobaad kulankani Tottenham iyo AC Milan ayaa lugtiisa labaad waxay ka dhici doontaa garoonka ay ku ciyaarto kooxda Tottenham dhanka kale kulan aad u xiiso badan xalay waxa uu dhex kooxaha Bayern Munich iyo PSG kulankani ayaa inta badanba waxa marka horeba loo saadaalinaya kooxda Bayern maadaama ay taa koox ku fiican jaambiyoonka islamarkaana firfirdhiska goolasha dhankeeda ay ugu badan yihiin doonayeen inay marka horeba badin doonto sidaas ayaana dhacday xalay hal gool iyo eber waxaa ku badisay kooxda bayer munij oo b s g gurigeeda iyadoo joogto ayaa la garaacay bayer ayaa xalay waxaa roose ka qaatay xidig lagu magacaabo bafad kaas oo maqnaan doona kulamada soo aadan kulanka b s g iyo bayer munij ayaa waxauu lugtiisa labaad ka dhici doontaa garoonka ku ciyaarto kooxda bayer munij b s g xalay gurigeeda waa lagu garaacay sidoo kale isla jambiyoonka waxaa jira kulamo kale oo caawa laga ciyaari doona laba kulan ayaa jirta kuwaasoo ka tirsan wareega lix iyo tobanka lugtiisa koowaad kooxaha chelsea iyo brushii doortamud ayaa caawa wada ciyaari doona saacadda markay tahay koob iyo tobanka habeennimo kulankan dhex mari doona chelsea iyo brushia ayaa waxa uu ka dhici doonaa garoonka ay ku ciyaarta kooxda brushia ee signal chelsea ayaana caawa halkaas u martisay kulankan kooxaha chelsea iyo u dhexeeya waxaa la saadaalinayaa in boqolkiiba afartan ay badin doonto brushia halka boqolkiiba soddon iyo laba ay badin doonto kooxda chelsea labaatan iyo sideed waxaa la leeyahay kulankan extertem ayaa la isla aadi karaa kooxda chelsea ayaa sanadkani suuqii januari ee lasoo dhaafay waxay ahayd kooxda lacagaha ugu badan ku bixisay suuqa janawari chelsea marka loo eego xidigo dhowr oo cusub ayaa safkeeda ku jira iyadoo kulankii u dambeeyey ee horyaalka premier leaga ka ciyaartay ee kooxda chelsea barbardhac hali hal ah ee lasoo gashay naadiga westham chelsea ayaa kulankani diiradda la saari doonaa iyadoo maadaama loo eegayo xidigaha dhowrka ah ee soo gadata kooxda chelsea iyo wax ay ka bedeli doonaan marka loo eego dhanka jambiyoonka sidoo kale isla caawa kulan kale ayaa waxa uu dhexmari doonaa kooxaha benfica iyo kalabraga kooxda benfica ayaana caawa waxay u martin doontaa kalabraga gurigeeda ayuuna garoonkan ka dhici doonaa kulankan ayaa isna waxaa la saadalinayaa boqolkiiba konton iyo saddex inay kooxda benfica badin doonto halka koob iyo labaatan boqolkiiba la leeyahay kalabraga ayaa badin karta lix labaatan boqolkiina exter time ayaa la islaadi karaa ayaa kulankaani leeyahay champions league haddaan halkaas kaga imaano ifraaxey waxaa jira kulan weyn oo dhankii premier leagua caawa laga ciyaari doono kulankani aadku weyn ayaa waxuu dhex mari doonaa kooxaha sanadkani premier leaga ku xifaaltamaya ee manchester city iyo kooxda arsenal kulankaani ayaa waxa xiisaha u yeelaya waxay tahay arsenal waxa ay ku jirtaa kaalinta koowaad ee horyaalka premier leaga halka manchester cityn ay kaalinta labaad ku jirta haddii ay caawa arsenal ka badiso manchester city hogaanka ayay sii dheereysan doontaa balse haddii caawa arsenal laga badiyo hogaanka waa lagala wareegi doonaa kadib muddo dheer oo arsenal hogaanka ay kusoo naaloonaysay manchester city haddii arsenal caawa ka badiso isku dhibca ayay noqon doonaa sidaa daraaddeedna manchester ayaa kaalinta koowaad geli doonto maadaama ee farqiga goolasha ay ku badan manchester city kulankan xiisaha badan ee horyaalka brimer leaga caawa laga ciyaaraya waxa uu soo geli doonaa saacaddu markay tahay afar saac iyo bar habeennimo ama caawa tobanka iyo qadar soddon daqiiqa xiliga geeska afrika kulankan ayaa waxa uu ka dhici doonaa garoonka imaaratis stadium oo ay ku ciyaarto kooxda arsenal hadalhayntiina waa naga intaa markaan luulay dhanka iyo qormooyinka qormada ugu horeysa dhankeyga waxaa ciwaan looga dhigay noqo sidii sagaaradii uurka lahayd oo kale sagaaro uur leh ayaa markii uu qabtay xanuunkii foosha waxa ay soo aaday meel cidlo ah oo webiga qarkiisa ah markay imaaday webiga qarkiisa waxa ay soo xirxireen roob weyn waxaana bilowday biriq biriqda waxa ay ku dhacday sagaaradii gadaasheeda kaymo ku yaalay waxaana ka kacay kaymihii dab xoogan sagaaradii waxay u carartay dhankii midig nasiib xumo waxaa joogay libaax baahan haddana dhanka bidix ayay u carartay balse waxaa joogay ugaarsada doonayay inuu ayada ugaarsado nasiib darro afarta jihaba waxaa ka jirtay khatar aad u weyn waa midda koowaade webiga inay ku dhacdo waa midda labaade dabka inay ku gubato amaba libaaxa baahan inuu cuno iyo sidoo kale ugaarsadaha inuu dilo markii ay weysay waxa ay samayso waxa ay go'aansatay inay allah tala saarato ayna samayso waxa awooddeeda ah markiiba waxay xoogga saartay dhalmadeedii iyo xanuunkii haye keliya kadib maxaa dhacay waxa imid roobkii isa soo xirxirayay asigoo ceeryaamo wata waxa uuna damiyey debkii sidoo kalena waxa uu kala qariyey ugaarsadihii iyo sagaaradii waxa uuna tuuray ugaarsadaha warankiisii asiga oo aanan waxba arkaynin waxa uuna dilay libaaxii markii uu roobkii istaagay waxaa meeshii ka soo baxay sagaaradii iyo ilmaheedii oo bad qaba ugu dambayntii sheekadan waxaan ka fahmaynaa markii aad wax samaynayso allaah tala saaro waxa aadna xoogga saartaa keliya waxa aad awooddo adiga oon markaasi wax kale ka fikireynin qormadan waxaa ka soo xigina qof baraha bulshada kusoo gasha nasrakiin xaashi waa tahay ifraaxee qormada ugu dambaysa dhankeyga haddii aan soo qabto waxa ay ku bilaabanaysaa alberto enistian oo ahaa aqoon-yahan wax badan ku kordhiyey cilmiga fiisigiska hindisayna qaacidooyin badan ayaa waxaa la sheegaa inuu maalin maalmaha ka mid ah uu soo raacay gaariga dadweynaha ee beelka loo yaqaano mid ka mida dadkii gaariga saarnaa ayuu la hadlay isagoo ku dhahay waxaan ku weydiinayaa su-aal haddii aad ka jawaabi weyso waxaad i siinaysaa shan doolar adna i weydii su-aal haddii aan ka jawaabi waayo waxaan ku siinayaa shan boqol oo doolar ee diyaar muu tahay ninkii ayaa waxauu yidhi haa diyaar ayaan u ahay ee i weydii su-aashaada ugu horeyso alberto oo su-aashii ku bilaabay ninkii ayaa waxa uu yidhi sheeg sababta keentay cufisjiidka dhulka ninkii cabaar markuu fakaray jawaabta waa uu garan waayey islamarkaana waxa uu jeebkiisa ka soo saaray shan doolar kadibna waxa uu siiyey alberto ninkii ayaa markiisa isna su-aal weydiiyey alberto waxa uuna yiri waxa aad sheegtaa wax buurta ku fuula saddex lugood kadibna kaga soo dega hal lug alberto aad ayuu fakaray su-aashii wuu isweydiiyey ugu dambeyntiina waa uu garan waayey balse intaasi kuma uusan quusane dadkii kale ee gaariga saarnaa ayuu su-aashii u bandhigay su aashi waxaa la waayay qofka jawaabta sidaa daraaddeedna jeebka ayuu gacantiisa geliyey kadibna waxa uu soo saaray shan boqol oo doolar ninkii ayuuna siiyey shantii boqol maadaama uu garan waayo su-aashii la weydiiyey ugu dambeyntii alberto ayaa su-aashii dhankiisa qaatay waxa uuna ninkii weydiiyey waxa aad sheegtaa wax buurta saddex laku fuula kadibna halu kaga soo dega waa isla su-aashii ayuu ku celiyey balse ninkii ayaa intuu jeebka gacanta geliyey waxa uu ka soo saaray shan doolar alberto ayuuna siiyey waxa uuna yidhi aniguba ma aqaan ee shantaas doolar qaado ugu dambeyntii ninkii asaga ahaa sidii ayuu shan boqol ku qaatay toban doolarna waxa uu siiyey alberto alberto waa isagii su-aalaha in laisweydiiye keenaye islamarkaana shan boqol oo doolar isku xukumay ugu dambeyntii isaga ayaa laga faa'iidaystay guud ahaana saaxiibayaal qormadaasi ayaa u dambeysay xubinteenii bandhiga warbaahinta bulshada waa ifraaxa oo idinleh nabadgelyo waayahay dhegeystayaal luli ifraax waa mahadsan yihiin oo nala socodsiinayay xubintii bandhiga warbaahinta bulshada markana wararka dunida inteeda kale ayaan jallaacaynaa dowladda turkiga weli waxay la tacaaleysaa ama ay soo badbaadineysaa dad ku hoos nool weli burburka dhismayaasha kadib dhulgariir ku dhuftay toddobaad ka tegey sagaal qof ayaa maanta lasoo badbaadiyey waxaana laga helay dhismayaasha guryo burburay hoostooda toddobaad kadib dhulgariir xoogan oo saameeyey dalalka turkiga iyo syriya kuwa laga soo badbaadiyey dhulgariirka waxaa ku jira laba wiil oo walaal ah oo mid uu ahaa toban iyo jir halka kan kalena uu yahay koob sano jir labaduba waxaa la helay iyagoo badqaba toddobaad gudahood ayay ku hoos jireen derbi soo dumay iyaga oo nool ayaase nasiib wanaag la helay waxa hayay gaajo daran iyo xaalad iyo diif aad u daran oo ka muuqatay waxaana loola cararay goobo caafimaad oo deg ah magaalada anteka ee caasimada gobolka hataya ee dalka turkiga ayaana wiilashaasi laga soo badbaadiyey in ka badan afartan kun oo qof ayay sii cagacagaynaysaa dadka guud ahaan ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay labada dal ee syriya iyo sidoo kale turkiga mid ka mid a ah dadka lasoo badbaadiyay ayaa kooxaha gurmadka waxaa uu sheegay weli inay jiraan dad ku hoosnool ku go-doonsan halka laga soo badbaadiyey oo ah deegaanka laga soo badbaadiyay waxa uu sheegay inuu maqliyay dhawaqa dad weli kasii hoos qaylinaya dhismaha tan iyo toddobaadkii ay ku hoos noolaayeen waxauu farta ugu fiiqay isagaoo tilmaamaya halka suurtagalka ee tahay dadku inay ku jiraan waxa uu sheegay ama uu sheegay inuu aaminsan yahay weli inay jiraan sida dad isaga oo kale ah oo nool oo dhismaha ku hoos jira tirada dadka ayaa kor u sii kordhaysa marba marka ka dambeysa dowladda turkiguna waxay isku dayeysaa sidii dadka gurmud ay ugu sameyn lahayd qaxootiga rohingaha ayaa bustayaal iyo gurmad deg deg ah waxa ay gaarsiiyeen dadka ku waxyeeloobay dalka turkiga qaxootiga rohingaha ee ku sugan dalka bangaladesh ayaa toddoba boqol oo bustayaal ah iyo laba boqol oo jaakadaha dhaxanta laga xirtaa waxay gaarsiiyeen bariga dalka iyo koonfurta turkiga oo ah meesha saameynta ugu badan ay ku yeelatay dhulgariirka ku dhuftay dalka turkiga deeqdan waxaa laga soo iibiyey eh, deeq qaran oo ka timid qaxootiga ruingaha oo ku nool magaalada beza waxaana la geeyey xafiiska hay-adda insaaniga ah oo isku xirta turkiga iyo caasimadda bangaladesh ee daka sida ay sheegtay wakaalada wararka ee dowladda turkiga ee anadola lagu magacaabo turkigu wuxuu ahaa mid gacan weyn oo gargaarna siiya waxa uu ahaa walaalaheen welina waxa uu yahay walaalaheen sidee ayaa iyaga oo masiibo heshay uga indhaqarsanaa ayuu yidhi mid ka mid ah rungaha oo bulshada ruhingaha u hadlayay waxaana uu sheegay xitaa haddii ay tabar yihiin inay isku dayaan inay caawiyaan walaalaha turkiga ee saameynta xoogan ay ku yeelatay waqooyiga waqooyi galbeeda siiriyana gargaar ah, ayaa si tartiib tartiiba ah ku gaarayay kadib markii irdaha la furay waxaana xayiraadii saarneyd xuduudaha in la galo laakiin iminka waxaa la helayaa gurmad iyo gargaaro kala duwan oo la gaarsiinayo dadka saameynta ba-an uu ku yeeshay dhulgariirka waqooyiga siiriya ku dhuftay magaalada jidaza ayaa oo waxa ay tahay meesha ugu badan ee samatabixiyaashu iminka ay ku howlan yihiin halkaas oo ah meesha ugu culus oo ay dhulgariirka uu ku dhuftay xuduudda koonfurta turkiga iyo waqooyiga syriya ayaa imika isku furmay labadana waxaa kusii qulqulaya gargaar badan oo la gaarsiinayo mid ka mid a ah dadka waxyeeloobay eh, oo dhulgariirka la kulmay ayaa waxau yidhi waxaan helaynaa gargaar laakiin naguma filno ma haysano cunto iyo guryo nagu filan Eh, waxaan weli la kulmaynaa xaalad aan wanaagsanayn waxaana u baahannahay gargaar dheeraad ah ayuu yiri dhinaca kalena madaxweynaha dalka turkiga rajab dayb erdogan ayaa mar uu hadlayey muuqaal eh, laga sii daayey eh, kanaal ama warbaahinta afka ee dowladda turkiga ku hadasha ah waxa uu sheegay madaxweyne rajab dayb erdogan inuu u mahadcelinayo dhammaan dalalka taageeray oo garab istaaga u sameeyey si ay u samata bixiyaan xaaladda waxa uu sheegay waxaan helnay samafalayaal qalbi furan waxaan helnay dowlado na gargaaray aad bay u mahadsan yihiin waan u mahad waan jeclahay in la isku gurmado waana wax wanaagsan in dunida oo dhan isku gurmato si gaara dowladihii gargaarka iyo gurmadkana siiyey oo xaaladda samato bixinta nagala galay ayaan aada ugu mahad celinaynaa waxaana kuwo qalbi furan oona hadi jaraalo u mahadcelinaya celinaya ayuu yihi madaxweyne rajab dayib erdogan madaxweyne erdogan waxaa xusay in uu dalka turkiga uu wajahayo mid ka mid a ah masiibooyinka dabiiciga ah ee xagga allaha kaga yimid waxaana uu sheegay inuu rajeynayo inay ka samato bixi doonaan xogayaha guud ee gaashaanbuurta neto ninka lagu magacaabo jens stambrog ayaa talaadadii shalay galankii dambe waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dejiyo ansixinta codsiyada dalalka sweden iyo finland sida ay ugu biiri lahaayeen isgaashaanbuurta neto hogaamiyuhu waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la fududeeyo sidii dowladahan codsigooda loo ansixin lahaa waxaana dowladaha qaar ay is-hortaag ay ku sameynayaan sidii ay dowladahaasi ay ugu biiri lahayn isgaashaan buurta neto turkiga ayaana ka ah oo diidan in ay dowladahaasi ku biiraan isgaashaan buurta neto afar qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kumanaan kulan ah waa ay ku barakaceen dalka new zealand kadib markii duufaan xoogan ay dharbaaxday faatahaadda wibiyada ayaa xoogeystay mawjadaha badda ayaa kacay dabayshuna waa mid xawaaro dheeraysa ku socoto deegaano xeebta ah ee new zealand ayna dabeyshaasi ku dhufatay tan iyo maalintii shalay xawaaraha dheereeya dabaysha ayaa sii karaar qaatay sida hay-adda cimilada ee dalkaasi new zealand ay xaqiijisay gabriel negol oo ah afhayeen u hadlaya dowladdaas waxa uu sheegay xaaladdu inaysan wanaagsanayn jasiiradda waqooyi ayuu sheegay xaaladda ugu daran inay ka taagan tahay korontada ayaa go-day malaayiin qof koronto la-aan yihiin tani waa masiibo weyn oo na soo wajahday ayuu yiri ninkaasi u hadlay warbaahinta ah, oona ku hadlayay afka dowladda new zealand booliisku arbacadii waxay bixiyeen digniino ah in xaalada deegaanada qaar laga fogaado laakiin dadka qaar ayaa dhaga adeegay waxayna weli wajahayaan dadka qaar duufaanta oo ku dhufanaysa tirada dadka dhimashada ah ayaana sii kordhi kara saacadba saacadda ka dambeysa dhinaca kalena afrika haddaan aadno shilka foolka fool ah oo u dhexeeyey bas dalxiis ah iyo baabuur rakaab ah oo xamuul ahaa ayaa waxa uu sababay dhimashada labaatan qof ugu yaraan lixdan kalena oo ay dhaawacmeen goor dambe oo xalay ayuu shilkaasi dhacay waxaana uu ka dhacay waqooyiga limbobo ee dalka koonfur afrika waxa wararku ay sheegayaan in dhaawacyada dadka qaba la geeyey limboba shilka kadib waxa uu yimid markii gaariga oo labada gawaari ay xawaare sare ku socdeen laakiin mid kamid a ah ayaa ka baxay wadada taasina waxay sababtay isku dhaca saddex qof ayaa la helay meydkooda oo laga qaaday goobta ee dadku ay ku waxyeeloobeen ugu dambeyntiina dad ayaa waxay ku dhinteen cudur lagu magacaabo mamburuga oo qandho daran iyo dharbaaxo xoogan oo qandhaha wata cudurkan ayaana u eg cudurka ebola waxaana uu ku dhuftay dalka equatorial kenya oo ah wadan yar oo dhaca bartamaha qaaradda africa gobol lagu magacaabo equatola ayuuna xakameyntiisa eh, imika la isku dayaa in lagu xakameeyo dhammaan gobolkaasi waa la xadiday dhaqdhaqaaqa dalka eh, in uu dalka intiisa kale ay dadkaasi ay aadaan sidaasi waxaa yiri wasiirka caafimaadka dalka equatorial kenya todobaadkii hore dowladdu waxa ay ku dhawaaqday in ay baarayso kiiskan ama cudurkan waxa uu yahay welina waxa ay doonaysaa in ay faahfaahin dheeraada ah ay bixiso laakiin baaritaan ay weli dowladda dalka equatorial guinea ay ku haysaa eh, cudurkaas markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay war ma haysaan waxaa la yidhi waa maalintii jacaylka adduunka war adaan war hayna shalay bay ahayd maalinta raadiyaha adduunka war maxaad shalay ka sheegaysaa maantuu socdaa dagaalkii la soconood war dad falan baa tihiin colaad baa ka hadlaysaa anna jacayl baan idiin sheegay gaari aada raacdeen hadday gabari kaa raacdo adna aad ka daba raacdo ood meel fog ula raacdo marka aad israacdaan sidii laba israacaya haddii ay nin kala raacdo ood raaci kari weydo cidna raaci may sida caraa dibinta ruugtaay inantaanse raacraacay oon meel walba u raacay ninka hayska raacdeen markaan anigu soo raacay haddii ay raac dhihi lahayd lamaba raaceene gaariga markaan raacay bay raacday duul kale'e raggana waxay ku waasheen inay dumarka raacaane nin walba middaa raacdi buu raac isleeyahay haddiise uu hortaan raaco waa raaci kari waaye midaan horayba loo raacin baa la iska raacay walla tii aan raacay haddii qof iga kaa raaco isma raaci doonnay haddeer aniga may raacdi dad israaca oon kala raysan karin runtii waa inaga soo lama odhan warwaaqrow maxaa la israacay rasaas noolnool baaba laysla dhacayaa war runtiisallanweelba markilikadhega hah yere war kalamaanay war mahaysiine akhyaar badan oo naga mid ah oo hankool guure axmed dheere madey iyo cabdullihii ka mid yihiin ayaa waxaa laga codsaday maadaama ay maalinta jacaylka adduunka tahay inay xaasaskooda fariin qoraal ugu diraan xabiibtii waan ku jeclahay maba hayo anugu war kadibna jawaabihii loo soo qoray waa lala yaabay kii u horreeyeyna jawaabtii loo soo qoray waxay noqotay kollay fariintaan aniga iima aadan wadiine haddii aadan ii sheegin naagtii aad u waday waad ka shallaayi doontaa ba'a mahankoolaa kaasu kii labaad waxaa loogu soo jawaabay waan ogahay inaad rabtid inaad lacag iga daynsatee meeqaan soo diraa naw waarkaasmamadayba kii saddexaad waxaa loogu soo jawaabay miyaad riyoonaysaa afaraad waxaa loo soo qoray maxaad doonaysaa shanaad waxaa la yidhi maxaa qalad ah ood samaysay kii lixaad waxaa loogu jawaabay ma gabay cusubbaa kii toddobaad waxaa la yidhi waxaan kaa codsanayaa inaad joojisid mirqaanka kii siddeedaad waxaa loogu jawaabay waa kuma walaal qofkan ila hadlaya ninkaygii maahane kii sagaalaad waxaa la yidhi waa inaad u tagtaa dhakhtarka dhimirka tani waa xaalad igu cusube kii tobanaadna waxaa la yidhi ma hooyada ayaa mar labaad inoo imaan rabta kolley midda u dambaysaa waxay qirtay inay qaraabo goys tahay war cabdikuus farriimihii ow diray jawaabaha laga siiyey muxuu dadka ugu nabayaa war horta cabdikuus afar baan ku ogaaye tobanka farriimood yuu u dira arraysow warkaanu gurigaaga allaha baasho baraatika miya haddii ilaahay kuu ron yahay waa inabay aryaadhaha allah u naxariistee miskiinta iga dhimatana xaadmahaanu keenteen abdulow wal isnabay way iskudulgaadoy saaxiibkay war kalemaanay dadan jacayl aqoonaa ku been abuurtee dhaawaca jacayl kuba naflo howsan weli dhibin dhiyal how maleeyo dhalanteed ha moodee asaguna dhigaal iyo dhaxal how ahaadee maalintou dharbaaxee dhiiggiisa raacee dhudhummada ka jebiyee u fadhiisto dhuunto dhidhammada u diidaan isdhegaysan doonna aryaadkaasho walleen lama dhihin dhiwaatada jacaylku way ku dhalaan rogtaayo dhaabaca beriyana waa la dhuwataaye war waxaa kaloo layidhi ah. qof aan hadalku dhaadhicin dhagahana furaystaa ah. waxba dhabarjabkaaga dhaawacaaga moogee ah. ilaan dhagax la caashaqay dhibka kulama qaybsado war caraysow dhabankiiyo gacmuhu gacmu maysuka dhegeen wargaboosow kii dhaba jacaylkuna kii dhaba jacaylkuna kii kama dhaqaaqo oo u aasan yadheegi jari war kalemaanay cabashadu waa badan tahayoo waxa kaloo la yidhi qof kastoo si uusan u qalmayn loo qadariyaaba xushmadaad la soo qooratiyaaqaaya hadalkaagu qanacaad ma geliyaane waa sii qarribayaane inkastood quluubta u dhistood qarisa ceebteeda wanaaggaad ku qiimayn lahayd qaabdarruu tariye adigayna kugu quursataa mararka qaarkood hankola weliba dheegi jiray qalbigaagoo maranbaan quruxdaadira oo naftaa igu ka qasbayse uma qalantid aanshaqa war kalemaanay war ma haysaane adduunkan qoloba maalin sheegatay wareerkiisa inta naga dhaaftiin war axmedo maalintii jacaylka haddaad la yaabtay maalintii faraxalka adduunka soo socota war qolada maalinta jacaylka adduun ka samaysay maalinta nacaybka adduunka xagay ku iloobeen war khabiir masaari hadda ka hor wuxuu yidhi haddayba jirta hal maalin oo loo asteeyey jacaylka adduunka waxaad ogaanaysaa in inta maalmooda kale soo hartay sanadka ay yihiin maalmaha nacaybka adduunka aryadhaha nin qabiiraha wuxuu boor ku qoray col iyo nabad kadibna koox soomaaliya uu casharka sii haya wuxuu weydiiye idinka lamadaan erayaa idiin dhow war hangus war sidii ooba soomaalihayan qabiilkaanrow arey qabiir aan ku idhi qabiil ha ku dardare cabdilow bilaashaad ula yaabaysaae soomaali haddii colaad iyo nabad yaa idiin dhow la yidhaahdo haddaan been la sheegayn colaaddaa u dhow hadda iska jirhe hal sabuuraday ku wada qoran yihiin war u dhowaada waa caadadeede aniga waxaa ciil igu dilay sheegaya dagaalkii shabaab dagaalkan sokeeyo la kor saarayo oo saxaafadda aan xishoonaynin buunbuuninayso naw gow jaw war ma awoodda somalilan baladooniya in la qariyo war gowdaas iyo jawdaasu dadka laascaanood joogoo shacabkaa ma qabato wareedhaha daalinine anoo anigu nabad doonayaan diriir ku baaqaaye walaalkay inaan soo diilaan darajo moodaaye dadna waan ku eedaynayaa daanadan dhigay wargaboosow walaalka dilood doohlaangna darjimaka helow war dagaalkan dagaalkii shabaab la kor saaray waxaan aaminsanahay in isaga mashquulinaya dilkii khawaariijta ehelka isdilayana waxaan dhihi lahaa bened baa la yidhaayo belaa hoos ka huraysoo burburkaa al-shabaabay mindhaa baajir rabaane baq ayaan u diraa bulshada isdilaysee birta heeska ka dhigaan warqolo baajir rabaanba waxay iga baxeene duulkii diidanaa in shabaab lala dagaalamo dagaalka laascaanood way taageerayaan war madaxda dowladda somalilan waxay dhaheen dagaalka laascaanood farmaajo hurinaya war allaha u naxariistay awowgay abwaabsharbacadle hadda kahor wuxuu yidhi ninna horumarkuma gaari kara hilib walaalkiisii waxaadse haybad leedahay intaad garabka haysaae hubka inaga dhiga waxaynu nahay hooyo ubadkeedi oo guusha layskuma hubay horarka aashiin careesow abwaanbacad leh hadhow haanaado waa goo'een bal haa kaa heerto heertoolkay hadhow haanaado waa goo'een e bal haa kaa heerto heertoolkayna waa kii yidhi war cabdullo waatii hore loo yidhi isma hurtooy hayshallayn war anna waxaa kaloon cabdulle ka maqli jiray isma hurtaan heshiis ahayn kala hartaa ka hay hiibadroon war dad falanaatiin waxna laydinma sheegi karee anugu waxaan ka codsaday dhinacyada laasacaanood ku dirinaya inay dagaalka joojiyaan ee ayaguna dagaal waa waahooga ay ka badbaadaan dagaalkii kooda ka horreeyo shabaab lagu hayana ay sacar qaladayn war anugu waxaan la yaabanahay howlgalkii gobolka baraandir ee degmooyinkaee dowladdu ballan qaaday habka loo fuliyey iyo muraadka laga leeyahay war xaafadaha in la baaro ku dhibaysa war khawaadhijta in la soo qabqabta miyuu diidan yahay war ma la baaray war kalemaanay war ma sugtiine saxaafada dadka jooga inta la soo arushaa meel barxada layskugu keenaa shiikh iyo shariif iyo shayb iyo shabaab lama kala socoy iyo xitaa derbijiif kadibna meeshii bannaanka ahedoo layskugu keena sida loogu hayo saacado badan markii lagu jactadiyo meesha ama guddoomiye degmaa u yimaada ama taliyo saldhig oo markaas gurigiisa ka soo kacay oo soo labistay kadibna khudbad iyo waxay la tahay oo u jeediyaa marka waxaan la yaabanaha shabaab iyo shar balaayo ka shaqaysta sidaas laguma baaree ma dadweynaha iyo dowladdaa la isnacsiinayaa intuu ku dhex dhuuman lahaa shacabka in qarqaryada lagu haya miyaa diidantah waaye dad hamiin barxad la iskugu keenay qawaarij ma lagu ogaadaa war waa intaasoo qandhadaan oo iyagu soo qabqabtaan mar hadday qarqaraan isma sii qariyaan miyaad leedahay war qofka guriga laga soo kiciyey maxay iska ogyihiin dadka barxadda la isugu keenay hamiinkiina dadweynaha laga ergersiyooy raabtina garahdiyo gasaare eh warwar mahaysiina gudoomisada degmada cabdicasiis ayaa la hadashay dadkii degmada oo barxad la isugu keenay kadibna qaar malaha dhaxan u adkaysan waayey oo hoos ka guryamayo u fiirinayay aragtay waxayna tiri horta midkaa qadaadka weyn ha qabto midkaas kalena waa ka shakiyey tiri maasraad maa tababaray warwarka iga dhex gelinina ugu dambaystii guddoomiyuhu waxay tidhi xulku waa meerta haddii layga qaadana berri baan baxayaa dhibaatada aad qarsanaysaana adinka idinku haraysa war dadweynuhu inay ciidanka la shaqeeyaan iyo in ciidamadu dadweynaha gebangebeeyaan laysma waafaji kare ha kala duwo khawaariijta guryaha ku dhuumanayso in la soo saaro la rabana in dadka bannaan laysugu keeno laguma soo saari karee sirdoon iyo in qorshe loo dego waaye aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi washinsii shaati dowladeed shuftona sharci dhowrime washinsii shaati dowladeed shuftona sharci dhowrime war sanatar maryam faarax kaahi oo ka hadlaysa aqalka sare baarlamaanka soomaaliya waxay tiri qofka sanatarka ah waa inuusan soo xidhanin sarwaal iyo shaati bikaws wuxuu ekaanayaa ciyaalka xaafadda hihaas baastu waa inuu soo qaataa eh. balayzer eh. ama suit eh. haddii kale inaguna jasta diraci garbasaar baan soo xidhanaynaa oo hadda maxay xidhnayd war waa yaabe ah. suudku goormau noqda labidka soomaalida war markaan guurtida diidnay ee abar haws yeelannay ayaan abdhayd noqonnay war suudka waa gartee balaysarka gabadhu sheegta waa maxay jastyohaftuluklksenataray ku tiri taasaa ka daran war dumarku ragga labiskooda inay ku mashquulaan qalad maaha sanatarkuna dumarnimadeeday caddaysatay war madaxda soomaalidu shacabkooda inay u ekaadaan oo ku labis noqdaan miyay gara waayeen war adeer kuwa qurbajoogta ah qabowga jaakadaha ku xidhan jiray ayadoo kulayl lagu jira suudhasku jafaana faraha ka qaad waar macawiso waayeen war macawisaha ragga dagaalamayo geesiyaasha ale qof kasta miyaa iska qaadanaya war sanataraafacadday wuxuu yidhi anigoo masaajid gaduud jooga ayaa la bilaabay doodda aqalka saree xeer hoosaadka haddana ciidamadii dawladdu waxay joogaan xarar dheere maalintaa ilaa maanta inaan ka doodno xeer hoosaadka iyo qofku wuxuu soo xidhanayo waa inagu ceeb ciidankiina way dhaqaaqeen dalkiina badidiisii waa la xoreeyey ummadina weydin sugaysaa haddee waxaan u fahmay warkiisa idinkiiyo dadnimadiin war senatar dubbo oo ka cabsaday in dubbo loo qaato wuxuu yidhi xeer hoosaadka aqalka sare ee aad leedihiin aan ansixinno waxaa ku qoran in senatarka uu toban cod kursigiisa ku waayi karo duqu ma shakiye war aniga senatar iyo xildhibaan shaqaday maahane gobolka mudug aagga qayacad waxaa lagu qabtay madaxii caafimaadka shabaab u qaabilsanaa deegaanadaas oo shabaab iyo caafimaad maxaa iska galay war madaxii qaraxyadana waa ayaa la yidhi madaxii caafimaadkana waa lagu sheegay labadaba ma asagaa isku ahay kollayba isagoo qarxiyo sita waa la soo bandhigay caafimaadkana waa u qaabilsanaa sida la sheegay warkii dhaawac ma u fududeeyey haduu yidhaa xataa waa dhakhtar aan la heli karin adduunka kalena aan ka jirin war kalemaanay war ma haysiine mar dhow soomaalida sida bini'aadamkay u fakeri doonaan amarkii ra'iisul wasaare xamse may qaateen war soomaaliya iyadoo sida bahaayinka u fakartaa lala noolaan waaye hadday sida bilow aadmiga u fakarta see la yeelayaa war idinka hurdada kakacaaye guddiga qaran ee ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada amar culus ay soo saareen waxayna dhaheen hadda kadib shirkadaha isgaarsiinta dalka waxaa lagu amray inay faro iyo sawirro ka qaadaan macaamiisha cusub ee qaadanaya simikaarada kuwii horena waxaa loo qabtay sagaashan maalmood gudahood in lagu diiwaangeliyo wixii diiwaangeli saxa loo waayena cirka loo fiiriyaa la yidhi oo teleefoonnadii magacyada beenta ay ku qornaayeen macsalaama miya war dadka tobanka simikaar watay ee tobanka magac uu kala qornaayeen salaama miya jaaw nabadgelyo war haddii la yidhaha qof kasta waa in daata laga hayo soomaalidu sow bini'aadda noqon mayso war hoolaaba sumudlukogoradoo leeyihin waddooyinkii oo magacyay leeyihiin intaan bini'aadan ahayna duurkay geli kartaa ilaa waa bahale oo hadda garan waa dambe taleefon heli maayo miyaa war ha u fadhiinana dhegayso khawaarijey khawaarij khawaarijey nawaashe ummadii waa wareeriseen war waddaaduunba istaagtaan waxyeellaa ku abuurtaan war ummada sidee ka daayaay waxyeelada waarka dhawraay waxyeelada waarka dhowraay waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaa idinla socodsiinaya waxaana farsamaynayay cabdirasaaq salaad isaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo